alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira xadiidka inoogu dambeeya waa xadiidka ku saabsan khadadka ku saabsan khadadka kolay kutubaha waxaan filayaa inay idiin qorayaan sawir qaarkoodna sawirro kala duwan bay qorayaan marka khadadku khadkan wareegsan ee murabbaca uu ka cabbiray waa geeridii qofka waa ku wareegsantoo meel ugama bixi karo geestuu u dhaqaaqaba geerida wakhtigeedii baa la kulmaya geesuu markaa uga leexan karaa ma jiro saasay ugu wareegsantay khadkaas wareegga ahi ee isku xidhani waa geeridii kan markaa waxa weeye gudaha maraya yacni qofku waa ku raacayi weeye halkaasuu maraya insaankii waa qofkii weeye inta ka baxsan ee debadda u baxsan waa yididiiladii yididiiladii markaa ilaa geerida intay gaadhsiisan tahay haddana dhaafsiisan tahay qofku waxaa laga yaabaa wakhtiyo fog inuu iska yidi diiloonaayo caynkaas samee sidaas samee cimri aanu gaadhayn waxyaalo uu fali doono ou isleeyahay qabo ayaa laga yaabaa inuu ku haminayo ou yididiilanayo marka kaa dibadda uga baxay isaguna waa yididiiladi khadadka yaryar ee halka qofku markaa ku sugan yahay ama maraayo sidaa ugu soo beegan geestaas ka imanaya waxyaalaha yani cawaariddae ku soo darrinaya hadday xanuunna tahay hadday masaa'ib tahay hadday dhibaatooyin kale tahay marba waxaa laga yaabaa mushkilad inay ku timaaddo ama dhibaata ku timaaddo sida xadiis ku timi qofka muuminka ahi ee fitna ku imanaysa naxwa haada markaasuu odhanaya haadihi muhlikatii tani waa tii ahalaagaysay tii ahalaagaysay markaasuu tii ka badbaadaya oo ka baxaya markuu ka baxaa mid kale imanaysa markaasuu odhanaya haadii haadii war waa tan tan weeye taad ku gelaysa tii buu haddana ka baxaya sidaasuu ku sugan yahay ilaa marka dambe wakhtigii loo qoray ay u timaaddo geeridu marka khadadka yaryari waa alacraad acraadda waxaa laga tilmaamaya waxyaalaha ku soo darrinaya qofkee ku imanaya ama masaa'ib ah ama xanuunno ah ama dhibaatooyin ah ama marka khataro uu marka aan isaga haleelayne yacni sigaya ah waxyaalaha qaarkoodna waa haleelayaan laakiin ma halaagayaan ee dhib bay u keenayaan ya laakiin waa ka kacaya waa ka kacaya xadiiska shan boqol iyo saddex iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaashane wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam see laga soo wariyey hadday ka asaxdo xadiiska culamada qaarkood waa daciifiyeen rasuulka waxaa laga soo wariyey inuu yidhi baadiruu bilacmaali baadiruu dheereeya bilacmaali camallada la dheereeya sabcan toddoba kala dheereeyo kala hormara hal tantadiruuna miyaad sugaysaan ilaa faqran caydhnimo mooyaane faqrigaasoo munsiyan wax illowsiinaya mooye ma wax kalaa sugaysaan aw hinan ama khaniinimo mooye ma wax kalaa sugaysaan hodannimo akhniyo noqotaan ee khaniinimadaasoo mudqiyan wax xadgudub siinaya yacnii xadgudub qofka u sababayo xadgudub siinaya mid duqyaan u saaxiiba ka yeelaya yacni waa u sababayaabaa loo jeeda aw maradan ama xanuun mooye ma wax kalaa sugaysaan xanuunkaasoo mufsidan wax fasahaadinaya aw haraman ama gabow mooye ma wax kalaa sugaysaan gabowgaasoo mufannidan wax asaasaq ka dhigaya mufanidan waxaa laga tilmaamayaa waa mid asaasaq markaa ruuxii ka dhigaya ama caruurow ama lowlow siday dadka qaarkood yidhaahdaan kolba saa u taqaan waa in markaa qofkii kharfo kharafku waa carabi ya kharifa waa carabi wuu kharfay yacani wuu asaasaqay garashadiiyo wixii baa ka tagto markiisaa gabowga daraaddeed buu wax la garan waayey qaarkood bay la gaadhaa dee inaan ubadkiisa xataa garanayn ya aw mowtan ama geeri mooye ma wax kalaa sugaysaan geeridaasoo mujhizan ee yacni markaa si degdega u dilaysa si degdega u dilaysa marka la yidhaahdo waxa weeye ajhas aljariixa ninkii dhaawaca ahaabuu markaysaa deg deg yani naftii yani marka waa iskaba raaciyey deg deg buu markaa u dilay ajhasa saasaa loo isticmaalaa aw idajaala ama dajaal mooye ma wax kalaa sugaysaan dajaal cawar fa sharu ghaa'ibin yuntadar ay fa huwa dajaal sharu ghaa'ibin mid maqan ka ugu xun weeye kaa maqan oo yuntadaru la sugayo mid maqan oo la sugayo waa kii ugu sharka badnaa aw isaacata ama qiyaamada mooye ma wax kalaa sugaysaan inay idiin timaado qiyaamadu waasaacatu qiyaamadu adhaa iyadaa musiibo badan oo dhibaato badan wa amaru yada qadhaadh badan min almaraara rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah xadiiskan kollay culamo badan baa daciifiyey oo sheegay xadiisku inuu daciif yahay sheegay waxaana ku jira raawi dacfigiisu daran yahay baa ku jira oo la yidhahdo muxriz ibnu haaruun la yidhaahdo ayaa ku jira bukhaari waxa uu ka yidhi waa munkarulxadiis waa mid xadiiskiisu munkar yahay waxaanuu bukhaari yidhi kullu man qultu canhu munkaru alxadiisi laa taxilu riwaayatu canhu shakhsi kastaan ka yidhaahdo waa munkarulxadiis in wax laga wariyaaba xalaal maaha wuxuu ahaa bay ahaabay yidhahdeen latiifuljarxi jarxigiisu wuu dhimirsanaa oo yacni waxa weeye cibaarada inuu aad u latiifu isku dayi jiray raga qaar uu daciifinayo wuxuu yidhahdaa fii nadar nadar baa ku sugan hadduu markaa yidhahdo fiihi nadar bukhaari waxaa laga qaadanayaa inuu daciifinayo ma odhan jirin shaksigaasi waa kadaab iyo waa sidaas iyo ya yacni ma odhan jirin yacni cibaaraadka uu isticmaali jiray munkarulxadiiskaas iyo ayaa markaysa markaa waxa markuu isticmaalo iyadu waxa weye way daran tahay waa shadiidu dacf yacni agtiisa waxyaalaha markaa waxa cibaaraadka adag culammadu ay ka yidhaahdeen wuxuu odhan jiray saasay ka yidhaahdeen yacni naqli buu ka dhigi jiray hadda waa raacsan yaho saasuu isaguba qabaa marka carabkiisu aad u ilaalin jiray xadiiska marka waxa weeye dacfigiisu saasuu u daran yahay dariiq kaleoo ka roon baa jira dariiqa kale ka roon daahirkiisu sixu u eg yahay sida sheekh albaani sheegay laakiin wuxuu yidhi waa macluul oo yacni daahirka sanadka marka la eego waxaa la moodayaa inuu saxiix yahay laakiin inqitaac baa ku jira waa macluul xadiisku waa macluul marka saas weeye calaa kulli xaal xadiidku ma sugna laakiin camallada in eh, loo degdego oo waxyaalaha ku soo derrinaya qofka uu kala hormaro waa macno sax ah waxaa kala duwan in nebiga loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo nebigaa yidhi iyo iyo in macnuhu saxiix noqdaa farqa udhexeeya maaha macnuhu hadduu markaa maaha eh, macnaheedu hadduu markaa macnaha xadiidku saxiix noqdo nebiga waa la ysaga tiirin karaa maaha ya oo nebiga waxa aan la hubin oo aan ka sugnayn in laga sheegaa dee ma bannaana wuxuu idhi man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar kii iga yidhaahdo iga sheega waxaanan odhan meeshuu naarta ka gelaayo ha diyaarsado yaa man qaala calaya maa lam aqul man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar iyo man kadaba calaya falyatabawa' maqcadahu min annaar riwaayaadka qaarkood mutacamidan ku darayaan qaar ayna ku darayn qaar kadaba ka cabirayaan qaar man qaala calaya maa lam aqul ay sheegayaan waa xadiiskii macruufkaa garanaysaa wa kadalika xadiiska kale tilmaamaya man xadasa canii bixadiisin yuraa anahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin ya axad lkaadibayn iyo axad lkaadibiin labadaba waa loo dabdiyey oo loo xarakeeyey sida shuraaxda axaadiistu ay sheegeen xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa ku soo wariyey fii muqadimati saxiixi muqadimada waxaynu ugu qaydaynaa saynu hore u sheegnay muslim sulbu saxiix iyo muqadimatu saxiix isku sharti kama dhigin waxa uu saxiixa laftiisa sulbigiisa u shartiyey shuruudaha uu u shartiyey muqadimada uma shardin muqadimada uma shartin sidaas aawadeed ayaa marka muqadimada keliya wuxuu ku soo wariyey imaam muslim oo lama itlaaqo oo lama yidhahdo rawaahu muslim ee waa la qaydaa rawaahu muslimun fii muqadimati saxiixihi ama rawaahu muslim fi lmuqadima ayaa la yidhahdaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa iga sheega xadiis xadiiskaasoo la og yahay bimacnaa cinda ahli ilcilmi inuu markaa been yahay fa huwa axadu alkaadibayn ama kaadibiin labada beenawaas waa mid ka mida kii markii hore markaa been abuurtay iyo kan dambe raraya ama axadulkaadibiin beenawaasiyada waa mid ka mida waayo shayga nebiga laga sheegayo calayhi salaatu wasalaam waa inuu yahay shay yacni marka layska hubiyey waa inuu noqdaa oo culammadu markaysa marka ay yidhaahdeen waa sugan yahay saa waa inuu noqdaa yuraa waxaa kaleoo loo fasiraa ay yudannu loo malaynaayo saana waa loo fasiraa waayahay marka calaa kulli xaal in acmaasha lala degdego oo degdega loo sameeyo oo aan la dibdhigin oo taswiifka iyo dibudhigga layska ilaaliyo waa macno saxa weeye shaydaanku qofka wuxuu ku kediyo waxaa ka mid a inuu yidhaahdo war waxaad dibbaad ka samayn doontaa iska daa dibbaad ka xajin doontaa dibbaad markaa cibaadadaa kala iman doontaa dibbaad qur-aanka ka akhrin doontaa dib baad sakada ka bixin doontaa yacni waa taswiif buu ku samaynayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen min acdami silaaxi ibliis attaswiif hubabka ibliis adeegsado waxyaalaha ugu markaa weynida badan waxaa ka mid a dib u dhigista uu khayrka qofka uga dibdhigo ya yacnii qofkii wuxuu odhanayaa dib baad waxaa ka samaynays siduu dibtaa uga riixaayo baa waxaa laga yaabaa qofkaasi inaanu haleelinoo shayga aanu la imanba maalkii waa hayaa xoolihii waa haystaa caafimaadkii waa hayaa xajkii waa u suuragal waana ku waajibay mana u fudud yahay shaytaankii wuxuu odhanaya u kaadi dib baad ka xajin doontaa dib siduu dib ugu riixayo baa dadka qaarkood waxa dhacda xooluhu inay ka baxaan ya xoolihiina waa ka baxeen qaarna waa ku reebeen waxaa dhici karta qaarkood geeridii inay ka soo gaadho waxaa dhici karta qaarkood waxa weeye marka caafimaadkii uu ku tegi lahaa inuu suuro geli waayo oo de xanuunno iyo wax la mida dhulyaal ka dhigaa ay ku yimaadaan dabeedna markaa waxaa ka ugu fiican uu yidhaahdo ha layga xajiya ama ha lay raadiyo cid iga xajida yacni saa uu yidhaahdo marka waxa weye camalka khayrka ah lama dibdhigo towbadda waa saasi leeg towbadda lama dibdhigo waayo geeridu goortay ku imanaysa ma ogin asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin waxaa waa bariisataan idinkoo toobad keenaaya waxaana habeensataan idinkoo toobad keenaya yacni subax kasta iyo habeen kastaba toobadkeen waynad la timaadaa waayo ma ogid goorta geeridu ku imanayso kama warqabti ya geeridina kadisay u iman kartaa kadiso ayay u iman kartaa markaa saas aawadeed waa in aada looga taxadiraa ninkii qisadii waa garanaysaan eh, ninkii acsha laodhan jiray gabyaaga ahaa waxaa jiray nin macruuf ah oo gabyaagii waaweynaa ka mid a wuxuu doonay inuu islaamo isagoo cimri jooga wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu noolaa dabeedna xaggaa iyo nebigu usoo soo kacay waxaa la kulmay gaaladii qureysheed baa la kulantay ya dabeedna markaasay ku yidhahan xagaad ku socotaa wuxuu yihi maxamed baan ku socdaa waxaan doonaya inaan islaamo markaasay ku yidhaahdeen oo oo zinadu kuu diidayaa bay yidhahdeen markaasuu yidhi hadda marka awood ba uma haya zino waa da markan markaasay oo khamrigiina waa kuu diidayaa taa dambaa xoogaa ishkaal yeelata taa dambe ishkaal ku samaysa markaasuu ku yidhi adigu uu markaa markay arkeen taas inay ishkaal ku samaysay yidhaaheen dee iska noqo hadda oo caynkaasoo geelna aan ku siino markaasuu i waaye waan noqonayaa sanadkan baan ka soo dhergaya khamriga sannadda dambe adnoodna islaamaya sidii buu ku noqday sannadduu yidhi khamrigaan ka soo dhergayaa dhexdeedii buu ku dhintay ya marka taswiifku dibu dhigista waajibka la dib dhigaa khatartiisu leeyihi xadiidka shan boqol iyo afariyo siddeetan wa canhu imaam tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi akiruu dikra haadimi ladaat akiruu farabadiya dikra haadimi ladaat ka macmacaanka gooya ee xuskiisa iyo xasuusadkiisa farabadiya yacnii wuxuu u jeedaa u qasdaya almowta geerida haadin bimacnaa waa qaatic waa kii goynayey waxyaalaha macmacaanka o dhan buu goynaya macmacaankii adduunya waa goynaya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan waxaan uhi waa xadiis xasana weeye xadiiskan wuxuu tilmaamayaa geerida xuskeeda in la farabadiyo aad loo xasuusto qofku hadduu geerida ilaawo dee waxa weeye uma aaba yeelaayo wuxuu la imanayo laakiin geeridii hadduu xasuusan yahay waxa weeye camalkiisii waa is-ilaalinayaa waxaweeye waa u camal falaya waa u camal falaya waddooyinka lagu xasuusto geeridana waxaa ka mid a ziyaarada xabaalaha lasoo booqdo oo lilcibra walitticaad in lagu cibro qaato iyadana loo duceeyo loo soo booqdo baabka ku xiga ayaaba ziyaarada ku saabsanay marka geerida xuskeeda in la farabadiyo aad loo xasuusto oo cimri dheer aan lagu xisaabtamin qofku markaa uu ka fekero inay dhici karto si deg dega inuu u dhinto taas waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka ka qayb qaadanaya inuu camalkiisa wanaajiyo iyo inuu xumaanta iska ilaaliyo iyo hadduu xumaanta ku dhaco inuu deg deg uga toobad keeno xadiiska shan boqol iyo shan iyo siddeetan wa ubay ibni kacbin radia allaahu canhu ubay ibnu kacbin wuxuu ka soo wariyey imaam tirmidi qaala inuu yidhi kaana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa dahaba hulusu leyl hadduu tago habeenka daloolkiisu saddex dalool marka habeenka laga dhigo markuu dalool tago qaama waa kici jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni qiyaamu leyl buu kici jiray fa qaala wuxu uhi yaa ayuha annaasu dadow udkuru allaha allah xusa jaa'at alraajifatu tatbacuha araadifa waxaa timi alraajifatu tii marka waxa weeye wax ruxaysay waxaa loo jeedaa waa afuufitaankii koowaad ee suurka la afuufaya alraajifa laga tilmaamaya yacnii suurka afuufka koowaad ee la afuufayo ayaa alraajifa looga jeedaa tatbacuha araadifa waxaa markaa raacaysaa alraadifa tii fangelaysaa raacaysa waxaa loo jeedaa afuufitaankii dambaa laga tilmaamaya culamadu waa isku khilaafaan ma saddex afuufitaan ba mise waa laba afuufitaan laba qowl baa ku sugan oo nafkhatu sacqi iyo nafkhatu lfazac ma isku midba mise waa kala laba in sha allah waxaa laga yaabaa qowlka saxiixi inuu yahay in laba nafkha tahay mid marka hore lagu argagaxaayo laguna suuxaayo iyo mid waxa weeye lagu soo saaraayo uma nufika fiihi ukhra faida hum qiyaamun yanduruun halkanna alraajifa iyo qur'aankaba alraajifa iyo alraadifuun baa la sheegay jaaa almowtu bima fiihi jaaa waxaa yimi almowtu geeridii baa yimi bima fiihi wixii ku sugnaa xaaluu ku dheehan yahay ayuu yimi jaaa almowtu bima fiihi geeridii baa timi bimaa fiihi wixii ku sugnaa xaaluu ku dheehan yahay ayaa geeridu timi geeridu dee af soomaaliga waa mu'anas weeye laakiin carabiga waa mudakar saas aawadeed damaa'irta loo celinaayo waxa laga dhigaa mudakar bimaa fiiha lama odhana bimaa fiihi baa la meeshay ku timaadaba nusuustana waa saas qultu yaa rasuula allah waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow innii uksiru asalaata calayka fakam ajcalu laka min salaatii innii anigu ughiru waxaan farabadiyaa assalaata calayka salligaan kugu sallinaayo ayaan farabadiyaa fakam ajcalu laka intaan kuu yeelaa qadar intee eg min salaatii ay min ducaa'ii ducadayda salaadda loogama jeedo salaaddii sharciga ahayd in laga tilmaamaayo oo sunnayaal inuu tukanaayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sawaabkooda u hadiyeynaayo loogama jeedo ee salaadda waxaa looga jeedaa macnihii luqawiga ahay ee ducada ahayd baa looga jeedaa qaala wuxuu ihi maa shi'ta intaa doonto i yeel qultu waxaan ku idhi alrubuca rubuc ma kuu yeelaa ducadayda markaan u qaybiyo afar meelood meel ahaan ma ka dhigaa salligaan kuu sallinaayo ma ka dhigaa calayhi asalaatu wassalaam qaala wuxuu idhi maa shi'ta in zidta haddaad ka badiso fa huwa khayrun laka aday kuu khayr badan tahay qurtu waxaan idhi fan nisfa kala barh ma ka yeelaa ducadan ku ducaysanayo markaan kala badho nus inaan ka dhigo salligaan kugu sallinayo qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa shi'ta waxaad doonto ka dhig fa in zidta haddaad ka badiso fa huwa khayrun lak badinta aad ka badinaysaa waa kuu khayr badanta qurtu waxaan idhi fathulthayn ducadayda markaan u qaybiyo saddex meelood laba dalool ma ka dhigaa salligaan kugu sallinaa qaala wuxuu uhi maa shi'ta fain zidta fahuwa khayru lak waxaad doonto ka dhig haddaad ka badiso sulutaynkana ka badiso fahuwa khayrun lak yacnii kaasaa kuu khayr badan ka badinta aad ka badinayso qultu waxaan idhi ubayi baa odhanaya ajcalu laka salaatii kullahaa ajcalu laka waxaan kuu yeelayaa salaatii ducadaydaan kuu yeelayaa kullahaa dhammaanteed naftaydaba u ducaysan maaye aduun baan kuu ducaynayaa oo beddelkii halkaan ducaysan lahaa waxaan gelinayaa un salligaaga salli un baan wadaya qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idan tukfaa hammak markaasba haddaad sidaa yeesho tukfaa waa lagaa kaafinayaa hammaka hammigaagaa lagaa kaafinayaa siday shuraaxdu sheegayaan kafaadu waxay qaadataa laba mafcuulo mafcuulkii koowaad naa'ib faacil buu noqday mafcuulkii labaadna waa hamma ayuu noqonayaa marka waa mansuub inkastoo bacdii banneeyey jiraan godaalka laakiin waxa weeye sida markaa badiba culammadu tilmaamaan waa kordhiga hammigaagaa laga kaafinaya ya oo yacni markaa waxa weeye waxaad ku haminayso iyo markaa muruge iyo hammi iyo waxaasoo dhan waa laga kaafinayaa wayukfara laka dambuk waana laguu dhaafayaa dembigaagana dembigaagana waa lagu dhaafaya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana weeye culamo kalena waa quweeyeen saas si laag oo waxay tilmaameen xadiisku inuu sugan yahay shaahid kaleo kollay soo aroorayna waa jiraa oo isla mawduuca ku saabsan oo isaguna tilmaamaya hammigaaga ifyo aakhiraba waa lagaa kaafinaya fi dunya walaaakhiru ku daraya marka dee dembiyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha aakhire laga warwaraayo dee kolay dembigii talusaad ka yeeli marka dembidhaafkiina de waa iska koobsanaysaa xadiiska kale dembidhaafka si cad uma sheegin lakin wuxuu tilmaamay maxay yacni markaa e, hamigaagaa lagaa kaafinayaa fi dunya walaakhira ifyo aakhiraba idan yakfiika allaahu amra dunyaaka wa aakhiratik wuxuu ilaahay kaa kaafinayaa arrinkaaga adduunye iyo arrinka aakhiraba marka dembidhaafku dee arrinka aakhiru gelaya xadiiskaana dee imaam axmed baa soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam fadligu leeyahay inuu aad u fadli weyn yahay ayuu sheegayaa wuxuu sheegayaa in dembidhaaf lagu helaayo sawaab badan iyo ajar badan baa ku sugan salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaana soo arooray axaadiis fara badan oo sheegaysa fadliga salliga sheegaysa ya man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal mar ruuxa igu salliya toban goor baa ilaahay ku salliyaa toban goor baa ilaahay ku salliyaa hadda malaa'igtaa ku sallida lama odhan allah baa ku sallinaya ya waaxid bicashara man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku yahay baa lagu abaalmarinaya ya markaa salliga ilaahayna waa weyn yahay sawaabka kale soo arooray ee darajaadka lagu koryeelaayo ama xasanaadka loo qoraayo ama sayi'aadka iyo dembiyada laga daadinayo yacni fadaa'il fara badan baa soo arooray xadiidkani fadligu sheegayaa waxay tahay yacni salliga badinta mar kastoo la badiyaa inay sii fiican tahay ee salaadka oo xadiidku sheegayo fakam ajcalu laka min salaatii bacdi baa yidhi waxaa looga jeedaa salaado sunna ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni sawaabkooda loo hadiyeynaayo laakiin macnahaasi saxiix ma aha culammada badankooduna wejigaa ma marin wejigaasna waa khalad waayo salaaddu niyaabo ma gasho waa cibaada badaniya adiladana kuma soo aroorin wax sheegaaya in salaaddu yacni ruux ruux ka tukan karo walow sunnaba ha noqotee ama sawaabka salaaddiisa markaa uu hadiyayn karo daliil uma hayno daliil uma hayno ta kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wax allo waxa marka ay muslimiintu sameeyaan laga soo bilaabo markii nebiga la soo diray ciddii rumayso ee raacday laga gaadhaayo ilaa yowmi alqiyaama wax allo waxa muslim imanayaa wax allo waxay camal la imanayaan daahir iyo baatinba nebiga in la midaa loo qoraya waayo isagaa tusiyey man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu ya yani laa yunqasu min ujuurihim shay yacni marka adiladu waxay tilmaamaysaa wax alla waxa markaa camalka ay samaynayaan muslimiintu nebiga calayhi salaatu wasalaam in la mida in loo qoraayo in la mida in loo qorayo saas aawadeed dadka qaarkood sida ay sameeyaan inay wakhtiyada qaarkood faatixooyin akhriyaan dabeedna ay yidhahdaan ilaahu nebiga ka sawaabi nebigaan u hadiyey war camalka khayrka alla kaalay nebiga sawaabku waa helayahay aduu naftaada camalka khayrka a u samee inaad ku badbaado janno ku hesho naar kaga badbaado haddaad camalka khayrkaa la timaaddo nebigana sawaabkii waa u noqonayaa waayo khayrkan xaggaad ka heshay sababta nebiguu kuugu yimi yaa nebiga ayaa markaa waxa weeye yacni dadkao dhan ugu yeedhay khayrka ugu yeedhay khayrka nebiga ayaa dadka ugu yeedhay saas aawadeed khayrkaa ugu yeedhay dhammaan ciddii la timaada sawaabkeedii marka iyaga la siiyo nebigana in la eg baa loo qoraya weliba uu labanlaabmayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga tilmaamayaa saxaabigan habeenkiibuu ducooyin fara badan ku ducaysan jiray riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan habeenkii yacni markaa salaadayda fi leyl ya ama itlaaqa ha noqoto ama habeenkaba ha ku koobnaatee ducada uu isagu ducaysto ducooyin badan isagoo ku ducaysan jiray qadarkee baan kaaga yeelaa buui yaa intaa doonto iga yeel buui dabeedna wuxuu ruuc baan kuu yeelayaa ruuca waxaa loo jeedaa marka ducadayda la qaybiyo ayaa afar meeladoo meel ahaan aan ka dhigayaa ducadan kuu ducaynayo kugu sallinayo wuxuu yidhi markaa inaad ka badisaana waa kuusii khayr badanta haddaba saddex meeladoo meel ahaan dalool baan ka dhigayaa ducaday marka la qaybiyo dalool baan waxaan ka dhigayaa ducadan adiga salliga kugu ducaynayo ya allahuma salli calaa muxamadi wacala aali muxamed sala allahu alayhi wasalam sala allahu cala nabiyi muxamadin wasalam yani waxa weeye salliga nebiga lagu sallinaayo ya waxaana fiican salliga in alsalaatu wassalaam in laysku daro oo la kulmiyo sida ilaahay u kulmiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima salaad keliya waa inaan lala iman baa fiican ee labada la jamciyo siduu ilaahay u kulmiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima saas aawadee afdalu salaa wakhtiga aan eh, salaad lagu jirin salliga nebiga lagu salliyo waxa ugu fiican salliga kulminaaya salli iyo salaam kulminaya wakhtiga salaada la tukanayo waxa ugu fiican salaatu libraahimiya salaatu libraahiimiya ugu fiican laakiin wakhtiga aan salaad la tukanayn ee khaarij asala ay tahay waxa ugu fiican salliga kulminaya alsalaatu wassalaam ilaa ay yidhaahdeen culamada qaarkood waa karaahiyo in salaamta laga tago oo salli keliya lagu kaaftoomo salaatulibraahimiyana salaami kuma jirto salaadda keliyaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam qad calimnaa kayfa nusallimu calayka fa kayfa nusalli calayka iyagaa hormariyoo salaamtaannu ku salaamayno saannu kuu salaamayno waa garanaynaa ee sidee baannu kuugu sallinaa tii la weydiiyaa nebigu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam salaamta iyagaa sheegay inay garanayaan waxayna ka garanayaan dee waxay ku sugan tahay atixiyaadka laftiisii assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa salaamtii waa soo hormartoo waa markaa waa la yimi ruux kastoo tukanaya salaamtii waa la imanaya waa samaynayaa salaamtii markuu la yimaado salligii maxaa looga dhigay waxaa looga dhigay marka waxawaye salaatu libraahiimiya laakiin aan salaadda lagu jirin salliya salaam calayhi asalaatu wasalaam sala allahu alayhi wasalam sala allahu cala nabiyi muxammadin wasalam ya yacni sidaas markaa in loogu salliyo ayaa fiican oo salli salaam salli koobsanaya waa inuu noqdaa sida fiican waa saas salaatulibraahimiyana waxay muqayad ku ahayd salaadda fakayfa nusalli calayka ida naxnu sallaynaa fii salaatina riwaayaadka xadiiska riwaayo ka mida ku timi saanu kugu sallinaa haddaannu kugu sallino fii salaatina saas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen salaatulibraahiimiya wakhtiga khaarija salaa lalaba iman maayo kayfiyaadka kale salligaa lala imanaya kayfiyaadka kale salliga ayaa lala imanaya bacdu ahlicilmi se ay yidhahdeen wuxuu ku yidhi ka warran haddii aan ku yeelo kala badhow badh inaad ka badisaa kuu khayr badan buui sulusayn ka warran inaad ka badisaa kuu khayr badan buui dabeed waxaan kuu yeelayaa buu yidhi salaadaydoo dhan bimacnaa ducadaydoo dhan waxaan ka dhigayaa inaan adiguun salliga kuugu duceeyo marka ma calaa sabiili ikhbaar ba mise waa calaa sabiili istifhaam culammada qaarkood waxay yidhaahdeen daliilfaalixuunkuna hormariyey wejiga markaa su'aasha istifhaam inay tahay si ay u waafaqdo hadalladii hore waana sida qolyaha markaa daabacay bacdigood yani markaa ay calaamatu su'aalka u qoreen alcalaamatusuaal hmm, waxaa la qoraa meel su'aalah waayah marka calaa hada waxay noqonaysaa a ajcalu laka salaatii kullaha ma kuu yeelaa salaadaydoo dhan min baabi xadfi hamsati listifhaam wejiga kale waxay tahay welaamae waa ikhbaar saxaabiga go'aan buu gaadhay marba hadday caynkaa tahay waxaan kuu yeelayaa salaadaydoo dhan bimacnaa ducadaydoo dhan naftayda u ducaysan maaye aduunbaan salliga kuugu ducaynayaa bes kurbo kasta iyo dhibaato kastoo igu sugan naftayda uma ducaysanayo waxaan ku kaaftoomayaa adiga keliya inaan salliga kugu duceeyo nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam eh, haddaad sidaa yeesho hammigaagaa lagaa kaafinayaa wax ku geliya arki maysid ilahay baa kaa kaafinaya dembigaagana waa la dhaafaya saas aawadeed waxaa laga qaataa kurubaadka iyo dhibaatooyinka ee salliga sababtiisa waa lagu faydaa waa lagu faydaa nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam maye ducadaada ha ka wada dhigan salligayge qayb markaysa markaa naftaada ugu ducayso ee wuxuu tilmaamay hadduu sidaas sameeyo inuu helaayo dhaafna helaayo wixii hami gelinaya uu ka ducaysan lahaana in laga kaafinayaba ya marka kurbaadka saasaa lagu faydaa salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam in la badsado fadli weyn baa ku jira aad iyo aad in la badsado fadli weyn ayaa ku jira qiso aan wakhtiyada qaarkood idiin sheegay waxay khulaasadeedii ahayd nin e, addin xanuunay oo muddo markaysaa markaa doora ku tukanaayey sujuudi kari waaye kursi ku tukanayay ayaa qisada iiga warramay dabeedna wuxuu yidhi waxaan doonay xagga iyo hindiya inaan qabto jabuuti baan tegey anigoo doonaya hindiya inaan marka dhakhtarnimo u qabto muddo dhowr biloodana ku tukanayo kursi ruuggaasi xanuunaayay ayaa maalintii dambaan waxaan la fadhiistay salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam salligii baan waday waday waday toban kun markaan marinayay salligii qisada isaga ii sheegay toban kun markaan salliga marinayey baa ruuggii waxba ka dareemi maayo saasaan idhi saasaan idhi shayna kuma sugnaa toban kun oo goor baan maalintaa ku salliyay nabiga calayhi salaatu wasalaam bu wixii waa laga faydayba birix hindiya ma qabanoo iska soo noqday buui sidii baan ku joogaa ya markaa salliga nabiga sala allahu aleyh wasalam qurbaadkana waa lagu faydaa laakiin qofku markuu samaynaayo waa inaanu u samayno keliya kurbo adduunyaha lagaaga faydo ya yani niyadiisu ha u badato aakhiro iyo sawaabka aakhiro inuu samaynay sawaabka aakhira weynaansha badan baabka lix iyo lixdanaad baabu istixbaabi ziyaarati lqubuuri lilrijaal xabaalaha in la booqdo ee jeclaysiga la jeclaystay sheegista la sheegaayo u baab yahay ay baabu dikri istixbaabi ziyaarati lqubuuri lilrijaal istixbaabka markaa ziyaarada ee loo jeclaysanayo waxaa loo jeclaystay lilrijaali ragga ayaa loo jeclaysto loo sunneeyey ama xaalay ziyaaradaasi lilrijaali ragga u sugnaatay wamaa yaquuluhu waxay kaloo u baab tahay wuxuu odhanaayo azaa'iru qofka xabaalaha booqday wuxuu odhanayo ayay u baabtay yani waxay marka ay wa istixbaabi maa yaquulu waxa qofka zaa'irkii odhanaayo marka waxa weeye loo sunneeyo ama wadikri dikri maa yaquuluhu zaa'ir waxa markaa uu odhanaayo qofka marka xabaalaha booqanaya uu odhanayo sheegista la sheegayo ayuu u baab yahay wuxuu sheikhu halkan u baabaystay baab ku saabsan xabaalaha booqadka la booqanayo waxaanuu tilmaamay xabaalaha in la booqdaa inay sunno tahay oo mustaxab tahay waxaanuu ku qayday istixbaabka ama sunnanimadaas ay mustaxabka u tahay ragga waxaa ka baxaaya dumarkii oo jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan dumarku xabaalaha inay booqdaan waa karaahiyo waa makruuh makruuha waxaa la yidhaahdaa karaahatu tansiih bay u jeedaane in la sameeyo inay sameeyaan oo la yimaadaan waxa uga khayr badan inay ka tagaan oo iska daayaan marka mustaxab inaynay u ahayn dumarku xabaalaha inay booqdaan bay jamaahiirta culammadu qabaan bacdu ahlicilmina waxaabay qabaan oo xanaabiladu ka mid yihiin dumarku xabaalaha inay booqdaan waa xaaraan uma bannaana waxaa la ysla ogol yahay haddii waxa weeye dumarkii ay la imanayaan waxyaalo shareecada aan ku bannaanayn sida baroor iyo tabarruj cawraadkooda ay muujiyaan iyo ragga inay dhex galaan iyo ikhtilaadkii marka waxa raggii dumarku isdhex gelayeen udgoonna inayse soo mariyaan iyo waxyaalo la mida ashyaada noocaasoo kale haddii ay samaynayaan iyo wixii kale xaaraan ah ay ziyaaradii ku samaynayaan xaalka noocaasa ziyaaradu inaynay u bannaanayn waa isla ogolyihiin culammadu laakiin marka ashyaada muxaramaadka ay ka maran yihiin oo gabadhii aynay ah markaa barooranayn tabaruj la imanayn cawradeedii muujinayn udgoonna isa soo marinayn raggii aynay fitnaynayn raggii aynay dhex gelayn waxyaalo kaloo xaaraana aynay ku samaynayn siyaaradaa gudaheeda mujarad inay soo booqataa keliya ma tahay mid u bannaan mise ma aha mustaxabse ma u tahay badanka culammadu waxay leeyihin waa u bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay oo waa karaahatu tansiih saasay leeyihin bacdi yidhi waa mubaaxna waa jiraan oo labada dacal baa siman culammada qaarkood oo yidhi waxa weeye markaa eh, istixbaabkii iyagana geliyey waa jiraan qaarkood waxay shardiyeen inaan ziyaaradii aynay farabadsan marmar e, waa eh, ziyaaradii way la iman karaan inay la yimaadaanna waxay u noqonaysaa sunne qowl caynkaasina waa jiraa qowlkaa dambe waa sheekh albaani baa lahaa waxaana markaa uun xadiiskii tilmaamayey lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam zawaaraati alqubuur marka za'da la kordhigo ayuu sheikhu mubaalaqada ka qaatay in la diidaayo mubaalaqada oo laakiin asalka ziyaarada aan la diidayn xadiiska dabdigiisa way isku khilaafaan culammadu ma zuwaaraat ba mise waa zawaaraat badanka culamadu dabdiga waxay u badiyaanba in za'du gudanta oo zuwaaraat ay tahay calaa haada markaysaa noqotona waxay noqonaysaa un jamac bay noqonaysaaye mubaalaqa noqon mayso mubaalaqa ma noqonayso marka kalena niqaash baa ku jira ma mubaalaqa looga jeedaa mise nisba looga jeedaa haddii mubaalaqa looga jeedo ma waxaweye mubaalaqo ficilkaaba mubaalaqo faaciliinta waxa weeye niqaash baa ku jira waayahay calaa kulli xaal wuxuu ka qaatay laba xadiis oo markaa sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadh xabaal ku dul sugnayd oo markaa geeriyi ku cusbayd oo barooranaysay inuu ku yidhi markaa waxa weeye sabir dabeedna ay tidhi ilayka canii iga tag waxa asiibay kuma asiibin marka nebigu niyaaxadii ama baroortii waa u diiday laakiin xabaasha inay soo booqato uma diidin halkaa waa ka deliishaday waa xadiiskii inama asabru cinda sadmati aluulaa waa soo marray baabu sabr baynu soo marray iyo xadiiska kale caaisha ay tidhi maxaan markaa idhaahdaa markaan xabaalaha booqdo dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u laqimaayo yacnii dikriga markaa la odhanayo oo kama reebin kama reebin marka halkaas ayuu ka daliishaday calaa kulli xaal laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay karaahiya tahay saasay qabaan sidaas ayay qabaan kolley markaa qowlka sheekh albaani waxaan filayaa duruuso waa hore ah inaan markaa maray siisa aan sidiisa ku raacay laakiin kollay ishkaal kama madhna yani markaa nusuusta iyo adilada iyo aqwaasha culammada iyo yani waxaa dhacdaa yani alcilmu laa yaqbalu jumuud buu odhan jiray sheekh albani cilmigu ma aqbalo jumuud qowl in lagu qallalo oo weligii lagu sugnaado yacni ma aqbalo waa aragteen a'immada aqwaashoodu way isbedbedeli jirtay imaam abu xaniifa muxuu yidhi naquulu alyowma qawlan wanarjic canhu qadan maantaan si odhanaynaa berrina waa ka noqonaynaa imaamu shaafici qowl qadiim iyo qowl jadiid uu lahaa imaam axmed riwaayaad badan buu lahaa oo riwaayaad mutacadida yacni marka laba riwaayo saddex riwaayo afar riwaayo shan riwaayo ka badan ya masaa-isha qaarkood laga yaabo toban riwaayo wax ku dhow in laga helo ama ka badan marka waxay ku xidhantahay calaa kulli xaal yacni waxa weeye calaa xasab marba ruuxa markaa midba la miisaan badanaysa waxyaalaha qaarkoodna waa qadiyatu afhaam wax ku saabsan khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal in la yidhaahdo waa mustaxab kollay ishkaal bay leedahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen axad a'immadii hore ka mida oo yidhi sunnay u tahay siday ragga sunno ugu tahay dumarkana sunno ugu tahay lama oga ya ee waxa markaa haayatu maa fi lamri waa inay qaarkood yidhahaan waa mubaax bay u tahay yani qurba uguma jirto haddii ilahay mubaax bay u tahay inay ziyaaratay inay ziyaaran waa isugu mid waa u siman ma hadday maxaadiir oo dhan ka maran tahay iyo in la yidhaha makruuh bay u tahay waa looga fiican yaho sida kalea fadliga ugu jiraa weeye iyo in la yahaha ka tahay admarata in la yaha ka tahay markii ugu horraysa ee markaa ra'yiga yacni markaa sheekh albaani ee ishkaalku iga soo arooray waxay ahayd annagoo madiino tagnay wakhti xajay ahayd ayaa shuhadaa uxud baanu doonnay inaan soo booqanno dumar baana raacay baskii soo raacay mar alla markii waxa weeye meeshii la tegey ee la yidhi halkanay shuhadaa uxud ku aasan yihiin baa dumarkii qaarkood iska baroortay ya islaamo waaweyn <laughs> ayaa qiirooday ya argagax baabay nagu noqotay haddaba waxa weeye waa yani gaaladii baa halkan ku laysay markaa xamse iyo ku dishay yacni saxaabo kale ku laysay ayay markaysaa baroor bilaabeen bal geeri cusubna ka warran geerida markaysa marka waxaan qarnigii shan iyo tobnaad hadda la joogo oo afar iyo tobanka qarni iyo dheeraad ka soo wareegay bay hadda la barooranayaan qaarkood bal ka warran geeri markaysaga markaa cusub oo marka ay ciday garanaysay ama aabbaheed ahaa ama wax la mida ama yacni markaa bal ka warran marka ishkaalkeeda iska leedahay baabka haddii dumarka loo furo lama kala dabdin karo hadhow lamana garanayo ma tan baa markaysagaa sabraysa matan baan sabraynin mid la kala garanaya maaha mid ad u han weyntaa laga yaabaa dee inay markaysa markaa sabri weydo mar alla markay aragto xabaasha aabbaheed ay markaysa marka baroorta bilowdo iyo dikriyaadkii iyo wixii ay ku soo xaadiraan ya yacani waxaa dhici karta isla markiiba inay xaaladdi isbeddesho marka culammadu waxay yidhaahdeen culammada qaarkood wax maslaxoo dumarka ugu jirtaa inay xabaalaha booqdaan ma jiro waxa ugu badan ee samayn lahayn waa maxay waa inay u duceeyaan inay u duceeyaanna gurigeeda iyadoo joogtay ugu ducayn kartaa ama arrinka ku saabsan markayse markaa geerida xasuusadka lagu xasuusanaayo iyada waxaa ku filan dumarku waa qalbi jilicsan yihin wacdi ay dhegaystaan baa ku filan hadhowna markaysa markaa mid ay dabdismayso oo xadaysmayso ma aha mana kala garanayno qadarka marka waxa weeye keensanaya mafsadadaasi ka imanaysiyo qadarkayna ka imanayo dumarkay kaga imanaysiyo kaynay kaga imanayn haalibka dumarkuna waa qalbi jilicsan yihiin marka sidaas aawoodee albaabka inaan loo furin ayaa marka waxa weeye fiican axaadiistana waxay sheegaysaa axaadiis axaadiis markaa tilmaamaysa dumarka ziyaarada u diidaysa ayaa jirta oo xadiiska markaa sheegaya lacna rasuul lahi sala allahu alayi wasalam zuwaraat alqubuur dee wuxuu sheegayaa waciid iyo gooddi buu sheegayaa ya xadiiskuna duruq mutacadid uu leeyahay zaa'iraati alqubuurna waa loo soo wariyey ya zaa'iraati alqubuur dumarka xabaalaha booqda jamaacaadka dumarkaee xabaalaha booqda nebigu inuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam asaaniidda axaadiista qaarkood saddex saxaabo kala duwan baa lala soo wariyey oo xasaan iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo abu hurayra dariiqyada qaarkood culamadu waa taxsiiniyeen marka waxa weeye waa daliil khaas ah weeye daliilka caamkaa ee fazuuruuha waa laga daliishaday yacnii in markaa dumarku xabaalaha booqdaan culamada qaar baa yidhi cumuumkay dee iska soo geli cumuumkay soo gelayaan oo tabacan bay u soo gelayaan yacni sidaa yidhi waa jiraan laakiin daliil khaasa oo dumarkii ku saabsan oo gaara baa jira oo lacno tilmaamaayo daliilka khaaskaana daliilka caamka haye hadduuba ka dambeeyey ma nasakho caam iyo khaas te waa la laysku khasisaa kii doonaa ha dembeeyo ya min ariiqi iljamci wuxuu noqonayaa in laysku khasiso oo marka waxa weeye markaa yani la yidhaahdo dumarku waa ka hadhayn ila waa daliil khaase eh. masalada khaaska uu ku yahay isaga muqadam ku aho ka horreeya yacni saas wuu marka waxa weeye zaa'iraat alqubuur lacana rasuululahi sala allahu alay slam zaa'iraat alqubuur waa waadix waa cadya zuwaaraat alqubuur haddii loo dabdiyana waa cadya zawaraati alqubuur haddii loo dabdiyo waata culamada qaar mubaalaqada ay u qaateen waxay yidhahdeen culamada qaar mutacayin maaha mubaalaqo nis baa lagu xambaaraya inay tahay siday riwaayad kale waafaqdo ya zawaraat wa maca faacilin wa facaalin facil fii nasabin agna can ilyaai faqubil siiqada facaal iyo facil yani iyo faacil waxaa loo isticmaala waqtiyada qaarkood nisbo waa dawaatu ziyaarati alqubuur dawaatu ziyaarati alqubuur wama rabbuka bidallaami lilcabiid ay bidii dulmin marka waxaa laga tilmaamayaa dawaati ziyaarati alqubuur waa dumarka u saaxiibkaa xabaalaha inay booqdaan macnuhu saasuu dhacay waxaa jirta risaala qayima mufiida uu qoray bakri abu zayd oo ku saabsan juzun fii ziyaarati nisa lilqubuur waa jus marka waxaan yani uu kaga hadlayo axaadiistaas ku soo aroorinaayo masaladana ku niqaashayo kaga hadlayo marka ciddii u baahani ha raajacan ha raajacan ta kale arrinka ku saabsan waxa weeye tashyiicu ljanaa'is janaasada marka waxa weeye in eh, la gelbiyo oo la raaco janaasooyinka waxay ku soo aroortay siiqada shardiga man ruuxa raaca janaasada wuxuu leeyahy fadliga caynkaasuu leeyihi kada qiraad ama wax lamida ah. siiqada shardiguna cumuumkeedu waa ka adag yahay siiqadan marka waxa weeye fazuuruuha ragga markaysaga yani marka lagula khitaabaayo in dumarku soo gudagalaan taasoo kale cumuumka markaa kaga adag inay markaa dumarku soo gudagalaan haddana maca daalik culammadii may odhan dumarku marka inay raacaan janaa'ista ayaa fadligaasi u sugnaanaya qiraadka ku helayaan waxay isugu hayaan muxaram baabay ka tahay mise mubaax bay u tahay mise makruuh bay u tahay hadday maxaadir ka madhnaato taasay isku hayaan taasay isku hayaan nahyina waaba soo aroray nuhina can itibaaci aljanaa'is janaa'ista inaanu raacnaana laga reebay xadiiska saxiixa ummu catiya ay odhanayso inaanu janaasooyinka raacno waana laga reebay waa naloo diiday walam yuczam calayna jumhuurku waxay ka qaateen walam yuczam calayna inaynay xaaraan ka ahayn na laguma adkayn bay tii culammada qaarkoodna waxay nahyiga mujaradkee soo aroora baa taxriimka faa'iideeyo annah yaqtadii taxriim ya in tawkiidaad kale sii raacaan nahyiga taxriim inuu faa'iideeyo looma shartiyo ee mujarad wuruudu nahyi baa ku filan taxriimkii inuu faa'iideynayo marka itibaacu ljanaa'isba maadaama ay sidaas tahay oo cumuumka caynkaas iyada uu jiro haddana dumarkii ay mustasnan ka yihiin oo kollay fadliga aynay ku helayn walow jumhuurku habay yidhaahdaan makruuh bay u tahaye karaahatu tansiiha hadday maxaadiir ka maran tahay waxaad garanaysaa yacni ziyaaraduna dee inaynay uga fadli badnayn ayaad garanaysaa xadiidka shan boqol iyo lix iyo siddeetan can buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam burayda waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha kuntu waxaan ahaan jiray nahaytukum mid idinka reebay can ziyaarati alqubuuri xabaalaha inaad booqataan baan hore idinku diiday nebiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam fazuuruuha hadda booqda rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey yacnii xabaalaha in la booqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam awaa'ilulbicsa nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam xabaalaha in la booqdo wuxuuna u reebayey dadka gaaladaa qaar fara badan baa xabaalaha ku fitnoobay oo ku talax tegey oo ku lumay oo sanamada la caabudayay qaarkood waxay ka soo jeedeen xabaalo yaa ayay ka soo jeedeen markaa dee xabaalaha booqashada la booqanayo waxaa loo diiday si marka waxa weeye saddan lidariica si waddada mafsadada keenaysa loo awdo oo dadka aynay ugu lumin maadaama aynay u kala caddayn ashyaada xaaraantee aan bannaanayn iyo ashyaada bannaan ee xabaalaha ku saabsan ayaa markii horeba xasman lilmaadda wa saddan lidariica waddada mafsadada keenaysa awdis la awdayo daraaddeed la yidhi marka hore ha booqaninaba markii dambe marka ay u kala caddaatay ashyaadii waadix u noqotay axkaamtii ay garteen iyo ashyaadii waxaa ka bannaan iyo waxaan ka bannaanay markaa dambena waa u fasaxay waa u oggolaaday fazuuruuha hadda booqda marka amarka uu siyaarada amray baa nasakhaysaa nahyigii uu markii hore reebay wuxuuna markaa yidhi kii doonaa inuu booqdo ha booqdo waayo aakhira ina xasuusinaysa aakhira ina xasuusinaysa marka sababta xabaalaha loo booqanaya waa maxay waa in aakhire lagu xasuusto adduunyadii laga zaahido geeridii lagu xasuusto ayaa markaa loo booqanaya taasaa loo booqanaya waxaa kaloo loo booqanayaa maydkii in loo samafalo oo loo duceeyo maydkii baa loo ducaynaya haddii xabaalo muslimiin la booqanayo amwaaddii baa loo ducaynaya oo ducadan markaa inoo imanaysa ayaa loogu ducaynaya assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'min waalmuslimiina wa inna in sha allahu bikum laaxiquun yani ducadaasaa lagu ducaynaya ila akhirih waa ixsaan ila lmeyt meydkiioo loo samafalaya yani noocaas wey marka uu ruuxu la imanayana itibaacan lisunna hadduu uga jeedo oo sunnadii inuu raacayo saddexdaa maqsad baa ku sugan alsiyaara asharciya waa inay saddexdaa arrin koobsataa in looga jeedo itibaaca markaa amarkii nebiga la fulinaayo fazuuruuha in waxaweye meydkii loo samafalayo loo ducaynaayo xabaalo muslimiin haddii la booqdo in waxaweye aakhire lagu xasuusanayo ashyaada kale aan intaa ahayn ee lagula yimaado booqashada xabaalaha la booqanaya waxay soo gelayaan ziyaaradii aan sharciga ahayn ziyaara bidciya aw shirkiya labada mid bay noqonaysa hadday tahay xabaalaha in laysku masaxo hadday tahay in laga barakaysto hadday tahay iyaga in la baryo hadday tahay in la yidhaha ilaahay noo barya hadday tahay waxaweeye in lagu tawaafo hadday tahay in laga tabarruko laga barakaysto hadday tahay in layska dul fadhiisto oo lagu dul wardiyo oo fayuudaat la doono in laga qaato anwaar yacni waxa weeyaan eh, in laga jaajgaraysto dadka qaarkood waxay sameeyaan xabaalaha dadkay awliyada u aaminsan yihiin bay dul fadhiisanayaan oo ku dul wardinayaan waxay u qabaan fuyuudaat nuur ah oo shucaac ah baa qabriga uga imanayaan markaasuu sidaa ugu dhacaya ya saasuu deedna isugu dhigaya isugu dhigaya isugu dhigaya wuxuu leeyahay de waxa weeye meeshii waxaad ka qaadanaysaa sahay nuura ayaad ka qaadanaysa solarkii loo dhigi jiray markaysa cadceeddoo kale sideedii markaa inay tahay ya ilaa xabaalaha qaarkood ay xer degan tahay xer xer baa dul degan marka kitaabka la raacanaya xabaalaha lagula dhowaanaya dusheeda lagu raacanaya ya waxay u qabaan barakada markaysa markaa shiikha ayaa darsiga ku sahlaananaya fahmada ku furnaanaysa ilaa ay ka sheegeen markaysaa mid inuu yidhi sheikhaygii hebel kutubaha qaarkood baaba soo naqlinayay sheikhaygii hebel siduu ishkaallada iigu furfuri jiray ee masaa'isha iigu xallin jiray ee igu caddayn jiray markuu noolaa ayuu markuu dhintay dabadeedna iigu caddeeyaa oo neesuu kuugu caddeeyaa xabaashiisuu maan la dul tagaa buuli ku yaala dul wadwadaa masale kastoo adagba fag mm, isaga i kala furay waa abaatil waxaasoo dhan ya munaawi wuxuu ku sheegayaa fatxulqadiirka sharaxa jaamicu sagiirka wuxuu odhanaya falaasifadii hore wax laga soo naqliyey waxan weeyi ayuu odhanaya markuu qisada noocaasa sheego falaasifadii horea laga soo raray buu odhanaya ya waxalkay leeyihiin markaysa marka waxbaanu ka helaynaa markaanu xabaasha tagno oo nooga imanaya waa wax falaasafada gaalada laga soo raray alfalaasifatu alkufaar wax laga soo naqliyey wey calaa kulli xaal ashyaada noocaasa in lagu kadsoomo maaha wixii intaa ka soo hadhay ya aynu sheegnay ziyaara sharciya noqon mayso waxay noqonaysaa ashyaadaas kale waxay noqonaysaa ziyaara bidciya ay noqonaysaa ama shirkiya ayay noqonaysaa labadaa mid ayay u dhacaysaa waxaa ku timi xadiid uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee xabaalaha booqdo ziyaarta walaa taquuluu hujra ha odhannina hadal xun walaa taquuluu hujra alhujra waa kalaamka faaxishkae xun weeye waxallo wixii munkara ee lagu hadlaa waxay soo gelayaan markaa xabaalaha la booqanayo hujrigaasay soo gelayaan laynoo diidaayo hadday tahay istiqaasada qaarkood ay samaynayaan iyo ashyaada kale ee markaa aan sharciga ku bannaanayn ee ay odhanayaan waxay soo gelayaan hujrigaas la diidaayay soo gelayaan xadiiska shan boqoliyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo afariyo sagaashane wa can caaishata radia allaahu canha imaam muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray kullamaa kaana leylatuhaa goor kastoo habeenkeedu u ahaado waa habeenka miiladeeda ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo hoyanaayo barbarkeeda min rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam goor kastoo habeenkeedu u ahaado min rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam xaaluu habeenkaasi ka ahaado rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaggiisa uu ka ahaado yakhruju mid soo baxa ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam min aakhiri lleyl wuxuu soo bixi jiray habeenka aakhirkiisuu soo bixi jiray dabayaaqada habeenkii ama wakhtiga soo dhowaadka ila albaqiic xabaalaha baqiic intii ka ahaatuu u bixi jiray kullamaa sida markaa fasiixa waa inaan laba goor la soo celin oo hadda marka waxa weeye luqada markaa lagaga hadlo alcaamiya oo khaliijka lagaga hadlaa waa in laba goor ay soo celiyaan oo marka waxa weeye lama odhan kullamaa kaana leylatuha min rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam kullamaa yakhruju lama odhan hada halad ee hal mar keliya ayaa la sheegay qur'aankaba saasay ugu timi kullamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u bixi jiray baqiic waa xabaalihii baqiic weeye fayaquulu assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin waa salaami jiray nabadgelyo korkiinna ha ahaato daara qawmi mu'miniin duul mu'miniina daartoodiiyow ama akhus waxaan soo gaar yeelayaa daara qawmin mu'miniin duul mu'miniina daartooda ayaan soo gaar yeelayaa ama nidaa laga dhigo wa ataakum waxaa idin yimi maa tuucaduuna wixii laydin ballanqaada idin yimi hadan mu'ajaluun berraa laydin dibdhigay waxaa loo jeedaa yacni waxa weeyaan xaggii marka qiyaamada haddii lagu xidhona waxay noqonaysaa waxaa idin yimi kii laydin ballanqaaday hadan mu'ajaluuna laakiin inay jumlo dambe tahay baa fiican ay antum mu'ajaluuna hadan berri baa laydin dibdhigay oo bimacnaa marka laydin soo saaro ayaa qiyaamada laydin abaalmarinaya abaalmarintii dhammayska tirnayd iyaday jirto in xabaalahaba loogu nicmaynaayo oo ay jirto naciimu alqabri iyo cadaabu alqabri haddana marka waxa weeye jazaaga iyo abaalmarinta dhammayska tirani waxay dhacaysaa yani marka yowm alqiyaama ayay dhacaysaa wa innaa in sha allahu bikum laaxiquun annaguna in sha allaahu hadduu ilaahay doono bikum laaxiquun idinkaan idinsoo haleelaynaa waa idinka daba imanna waa idin daba joognaa bimacnaa soo dhimanaynaa waa geeriyoonaynaa allaahumma yaa allaahu allahw ikfir liahli baqiici algarqad u dembi dhaaf meesha baqiici alqarqad ehelkeeda u dembi dhaaf alqarqad waa geed meesha ku ooli jiray waana geedka yuhuudda geedka yuhuuddu markaa aan sheegaynin axaadiista ku soo aroortay oo waa ta axaadiista nebigu sala allahu alay wasalam ay sheegayso in waxaweye aakhiru zamaanka marka yuhuudda lala dagaalamo muslimiintu la dagaalamaan in geed walba iyo dhagax walba oo yuhuudi ku gabbadaa inay odhanayaan yaa muslim waraa'i yahuudiyun tacaala faqtulhu waxaa iga dambeeya yahuudi kaalay oo dil ila algharqad geedkaa marka laga reebo geedkaasi meeshuu ka ooli jiray markaa meesha inta laga guray ayaa xabaalihii laga dhigay masjidkana waa ku dhowday masjidu nabowi ayaa marka xabaalaha baqiic ay ku dhow yihiin marka waxa weeye baqiic waxay u idaafaysantahay algharqad ila waxbaa lagu aasaa cabaala baqiic rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam goorta soo dhowaadka inuu xabaalaha baqiic ziyaaran jiray suu aakhiro ugu xasuusto waa suu ugu samafalo ugu duceeyo waa salaami jiray waa u ducayn jiray goortanna waxa weeye waa waqti nusuuli ilaahi ya waqti saxar wakhtiga soo dhowaadka nebigu intuu baxo calayhi salaatu wasalaam xabaalaha tegi jiray markaasaanu sidaa ugu soo ducayn jiray sidaa ugu soo ducayn jiray marka waxaa laga qaadanayaa ziyaarada xabaalaha la booqanayo in la farabadiyo ayaa laga qaadanaya waayo waxay tii goor kasta kullamaa kaana leylatuha min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam marka waxaa laga qaadanaya kasrat ziyaara ya lilqubuur yacni farabadnida marka ama la farabadsado taksiiru ziyaarati alqubuur yacni raggu inay farabadsadaan ayaa laga qaadanaya laakiin waxaa la samaynayaa samafal loo samafalaayo ehelkii xabaalaha ku aasnaa oo la ducaynayay dadka qaar waxay ku beddesheen in xabaalihii markii dadkii ku aasnaa loo samafalo iyaga loo duceeyo wax la taro ducadaasaa wax taraysee ila camalkoodu waa go'aye inay iyagii xaduuraan oo baryaan yaa inay iyagii tuugaan oo baryaan oo waxweydiistaan oo istiqaasoodaan bay ku beddesheen sidii sharcigu sheegayna waxay ahayd in iyaga loo duceeyo oo allah loo baryo qaar kale waxay markaa weydiisanayaan yacnii ilaahay noo baryo noo ducee yaa ickistusib debageddi waad asiibaysaaye saxdu waxay ahayd adigu inaad u ducayso idaa maata alinsaanu inqataca camalhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey muxuu sheegay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku dhinto camalkiisu waa go'aa saddex mooyaane saddexaas waa sadaqa jaariya oo waqaf ah iyo cilmi u nashriyey oo lagaga intifaacay oo laga faa'iidaystay ama ilmo wanaagsan ou ka tegay oo u soo waa go'aa marka in la yidhaahdo iyagaan duco ka dalbaya duco weydiisanaya duco u doonanaya inay i shafeeco qaadaan weydiisanaya ta noocaasi waxa weeye ma aha aziyaaratu alsharciyata almuxamadiya ma aha waa ziyaara bidciya noocyada qaarkoodna waa ziyaara shirkiya yacani bidcadii baa shirki raacaya ashyaada qaarkoodna shirkiya ma aha ee waxay noqonaysaa bidciya ayay noqonaysaa tabaruga laga barakaysanayo iyo waxyaalaha kale la samaynayo wax ka mid a horaynu uga soo warrannay wa innaa insha allahu bikum laaxiquun dee kollayba waa dhimanayaanoo inay markaa la dhimanayo waa la garanayaaye maxaa tacliiqa loo geshay in shaa allah maxaa loo yidhi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa liltabaruk laa liltacliiq barakaysi baa looga jeedaa shay muxaqaqa ayaa wakhtiyada qaarkood insha allahu la geliyaa latadkhulunna almasjida الحرام in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin waana muxaqaq inay gelayaan masjidulxaraamka inay gelayaan oo allah baa sheegay wax baaqanaya maaha marka eh, haddana waa la geliyey marka in sha allaahu ayaa la geliyey weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii laga tilmaamaayo buqcaddan lafteeda ay ku aasan yihiin baanu idinku haleelaynaa isla halkan baana lagu soo aasayaa dee taas waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo tacliiq inayd tacliiq inayd weji kale waxay culamada qaarkood yidhaahdeen islaamnimo annagoo ku sugan baannu idinsoo haleelaynaa waxay noqonaysaa taasna dadka aan khaatimadooda la hubin sida innagoo kale ilaahay khaatimadaha inoo wanaajiye nasalu llaha xusna alkhaatima in waxa weye islaamnimo ay ku dhintaan baa tacliiqa lagu xidhayaa yaa iyagoo islaamnimo ku sugan inay dhintaan wa ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii markaa waxa weeye janno loogu bushaareeyey iyagana waa muxaqaq inay islaamnimo ku dhimanayaan waa yaqiin waa yaqiin laakiin binisbati ilayna waxay noqonaysaa mid aan yaqiin ahayn